xadda way xadeeyeen u samaaca waqtigii dee samaac ansaxayay markaas aljullu intoodiiba samaacii xadiidka way xadeeyeenoo aljullu culimmada intoodii badnayd bihaa bilkhamsi shanta ayay ku xadeeyeen uma istaqarra waana sugnaaday oo camal bayna ahlixadiidkaas buu ku sugnaaday oo walow tamiis arrintu ay tahay haddana tamiiskaa wuxuu leeyihin inta badan marka shanjir la gaadho ama shani ay tagto ayuu shaqsiga tamiiskii dhabtaa u yimaadaa waa inta badan shaksiga dee haddaan takhalluf caqliga oo kale oo xagga dihniga ku sugan aanu jirinba ama dee waxa weeyaan inta badan shantaas buu ku xasilaa ama shan markay u taab noqoto haddaba markaad markay dee noqotay waxa weeyaan gaaliban tamiisku mid xasilayo in khamsu muqabartaas ayay culimmada intoodii badnayd waqti samaac shaksiga loo tirsado samaaciisa la tirsado ama samaaciisa ansaxo waxay ku xadeeyeen shan jir waa iminka shanjirki dee dhab ahaan calaamo maaha uu ka horayn karaa kana dambayn karaa tamiiskiiba eh, laakiin kol hadduu filqaalib uu waqtigaa xasilayo madinu uu yahay mala ayuunbuu u yahay loo malaynayo tamiiska shaksigaa inuu xasilay haddaba madinadii ayuunbay waxay calaamo ka dhigeen oo dee wixii meeshii waqtigii madinada ahaa ama la filayay inuu tamiiskani xasilo ayay sidii calaamadii oo kale ula mucaamaladeen calaamada dhabtii waa tamiiska tamiiskina dee markaa waqti kuma xidhnaa laakiin waqtigani waa ka u badan markuu waqtigani kii ugu badnaa noqdo macnaa ay markaa makaan male ama waktigani uu yahay waqti la filayo loo malaynayo markaa timiiskiina sidaasaa qaaliba shaksigan inuu xasilay ayuun bay ka dhigeen markaas wuxuu xasilo markaas samaacii tan bay ku xadeeyeen camalkoodna dan buu ku sugnaadayoo dee waktiyadii hore horta dee laga yaabaa waktiyada dee waa taa saxaaba taxamule aan arkayno casra taabiciin oo kale carruur yeero sidaasay u ihtimaami jireen oo ay majaalista cilmiga geyn jireen iyagoo dhowr jira oo kale markaa taasimay jireen oo samaacyadana ay u ictibaarin jireen taai waxa u yidhahda saddexii boqol meelahase laakiin kollay dee taasna idlaaqeeda ma laha dee waa kaa axmedba oo iyo sufyaan iyo sheegayo aada iyagoo u yaryaraa wax taxamulayba waanay badnayn si beryahan dambe ay u bateenba oo beryahan dambe dee sidaa uu dahabi sheegay saddexii boqol markii lasoo gaadhay wixii ka dambeeyey waxaa dee ka dhigaaba oo cilmiga nuqsaantiisa iyo taas oo kale ayaa caruur aad u yaryaroo saasay majaalistii cilmiga la geynayay markaasa hadduu ilmuhu shan jir aanu gaadhin marka dibaaqda inoo dambaysa la qorayo ama ciddii majliska joogtay ee samaacan wax wada maqashay la wada qorayo magacyadooda la qorayo ilmuhu haddaanu shan jir gaadhin waxay qori jireen xadaray u qori jireen macnaha uu xaadiray ama uxbira waa la keenay sababtan dee imaka bacdigoodba inagu makhduudaad saas samaynaa aragga lasoo madbuceeye laakiin kuwii makhduudaadkii laga soo madbuceeyey maslaxaad ka mida ay kuga sugan yihiin sida dee ijaazaadka iyo meelo iyo waxyaalaha balaaqaadkii ama samaacaadkii kuwa ku sugnaa calaamaadka tasxiixa ahaana dee waaad ku arkaysaayo macnaa hebel iyo hebel ayaa joogay ama waa la keenay markaa kaas ujeeddadu waa shinjir may gaadhin kul hadduu ilmu shinjir gaadhana waxay u qorayeenba samica ayuu u qorayeen waa wuxuu maqlay taasna beriga dambada way tirsanayeen bal caynkaasa waa dee kollay fahma jirin waxa fahmaya la aqriayo laakiin majliskii waa joogaye waaba ilmo yaroo taasi haddana samaacyada caynkaasa way tirsanayen bal dee kutub waaweyn oo sida umuhaadka kale ah ayaa bacdigood samaacooduba intaasunuu ahaayo waqti dambe oy aada u waaweynaadeenna loo baahdo sanadkooda aada u caaliga ahaa waxyaalahay sidaa ku taxamuleen markaa markii dambe camalkoodii suu ku sugnaaday tan weeyaanoo ilmihii duuna alkhaamisa ahaana xadara ama waxbaray u qorayeen kol hadduu khaamise gaadhayna samicay u qorayeen waa camalkooda sida ku sugnaaday intooda badna intaasay ku xadhiyeen sababtuna waa madina ayuu waqtigani tamyiis u yahay intaa wey waqaaliban fi lgaalibi yaxsulu waa xasilaya in khamsun kabar baxadda way xadayeen aljullu biha ay xadda hus damiirkan imaka dee mafcuulka xadda waa samaaci samaaxii axaadiista la maqlayay way xadeeyeenoo aljullu intoodii badnayd ama mucdamkoodii bihaa bilkhamsi shantay ku xadeeyeen uma staqara camalkoodiina saasuu ku sugnaaday wey wakatbuhu wadabduhu xaysu istacad wain yuqadim qablahu lfiqha asad taas iyadu waxay ahayd samaacan qaaliban samaacan ninka caynkaas helayna waa nin dee cid haysta un weeye meelaha geysa ee dee isagiina dalab wakti wax dalbayo maaha waqti waxaanba dee garanayaba ma aha ee waa shaksigii dee markaa cid markaa lahaa iyaguna macrifo asrintan u leh ayd markaas ayaa dee tan ay dhacaysay oo waxa weeyaan ilmihii isagoo sano jiro ama laba jira ayaa majaalista geynaya ama ijaaso u qaadi jireenba taasba u qaadi jireen waxa weeyaan waqtiyadaa dambe oo bal waxaad arkaysaa kolkol dee iyagoo markaa ilmuhu rag sanadii uu dhashay uu dhintay haddana ijaasadiisa ay u qorantay oo mashaaikhdiisii lagu tirinay ama ciddiida wuxuu ijaasaysay oo kale ibnu xajar markaas ayaa markuu tarjamadiisa dhiganaya durarkiisa ahi uu dhigtaaba hadduu matalan dee cid leeyahay cid markaa ujeeddadu u cunaayo too kale hebel iyo hebel iyo hebel qolooyin uu tiriyey ayuu haleeli lahaa shaydada oo dad markaa amaba laba jirkiisa ama jirkiisii dhintay dee ijaasa looga qaadi lahaa hadduu dee cid markaa u cinaayoto taasi leeya shaydada markuu isagii diyaargaroobin baa dalabkiisii iyo axaadiista dalabkiisii uu ahaaba daban waxa weeyaan umuurahani waa bicinaayati shaksin aakhar ayay noqonayaan samacyada caynkana Eh, marka baydkan wuxuu inoogu sheegayaa bal waktigii isagu uu dalbi kari lahaa ee isagu u heli lahaa inuu isagu wax dalbo oo isagu isagoo dee cilmigii iyo markaa garanaya macrifana weli iyo faa'iidadiisa isagii uu yahay ka wax dalbayan markaa wuxuu hi wakatbuu qoritaankiisa uu qorayo xadiidkii ee waktigu isagu qoranayaana waktigu da-dan ka wen yahayna shinjirma qoranaya axaadiida eh, iyo waa dabdu dabdintiisii uu dabdinayay ama dee rixlo iyo taasba xaytu meel wakti unbuu ahaaday meel macnaha waa zaman ayuunbu hadiista cadda u diyaargaroobo markuu u diyaargaroobo ujeeddadu markuu isagu yahay ehel u yahay taas ayuunbuu markaa noqonayaa dalabkiisa isna tanna waqti looguma qaydayo markuu labaatan jir gaadho ama soddon jir gaadho cilmigii ha dalba ama xadiiskii ha dalba lama odhanaye markuu uu noqdo dee shaksi markaa u helo uun kitaabadii xadiidka iyo fahamkiisii iyo dabdintiisii waqtigaas bay tahay daalibkii isagu dee nafahantiisa waxu dalbaya daalibu nafsii weeyo kani wa katbuhu wa dabduhu xaytu meel ayuunbuu ahaadiyo waqti istacadda anaa u diyaar garoobuu mustacid u yahay ama ahliyadii ay ku sugantahay ahliyata dalb isagii ay kuba sugan tahayba weye وتأهل وكذلك تأليف فمن له أهلية له بالاستحقاق التام وقلة خطأ في المرام يجوز له أن يتصدى له وإن لم يكن له إجازة وإن يقدم هدوه الرئيسي قبله هرتي وحديث قريشدي سورتي الفقه فقه وهو الرئيسي asadufa waa sadu kaas baa toosni badan ba horta waa uu isagu isticdaad u yahay markaa dee kollayna mala muduuntii ama amsaartii islaamku way ku kala oo bacdigood iyagu dee marka ay labaatan jir gaadhaan iyobay markaa dalbi jireen tan waynaa sodomeeyo kuwa toganeeyo ayay markaa way ku kala dunaayeenba laakiin waa waqtigii unbaa ah isticdaad isaga ama uu uheliyahay un dalabkii iyo qaydkii iyo dabintii iyo samaaxii isaga uheliyay iyadoon cidi caawinahay ama cidii waxyaalahan markaanay u qorayn oonay u dabdinayn markaas baa dalabkii uu isagu naftiisa axaadiista u dalbayahay laakiin wuxuu leeyahay isagu horraysiye fiqiga ayaa toosan oo dee fiqigii kolley waa samaradii xadiidkee wax kale maaha wax meel kale ka yimi maaha waa xadiidkan wixii lagala soo baxay samaradiisii masaa'il badan oo masaa-isha kitaabka ka midana shaksigu marka la eego hadduu axaadiisib aad u akristo waa dee aada iyagoo iskaba qarsoon daraaddeed baa la arkaa inaanu xadiidkanba ka qaadan karin oo hagaag aanu uga fahmi karin laakiin markuu dee isagoo arrin xaggaa kale kuba horeeyo wax badan oo tamaraadkii xadiidkii istinbaadaadkiisii ayuu sii fahmayo xadiidka fahmigiisii uu fahmi lahaa ayaaba aada ugu sii fududaanaya geed dee wax cibaadaadkiisii toosinayay umuuraha kolley uu u baahan yahay dee uu xukunkii sharciga kaga ogaanayana waa wataa horaysitu maha dee inuu aada isaga ugu tabaxuro oo markaa dee isaga daqaaqdiisii qawamadiisii kuba shuqloonaado de waa wixii imaka laga maarmaanka iyo umuuraha hore oo dhani loo baahan yahay oo horta uu kusii horraysiiye fiqigan waa samaradii xadiidkee wax kale maahe ayaa roomba weeye waayo dee waxaa dhici ka bal adagkaysa xadiidka adigu markaad aragto de waxaad ka fahmaysaa de waxoogaa yaroo kooban yahay oo nin faqiih oo xadiidna aqoon ule uu fawaa'idiisii kaba hadlayo xadiidkii dhici karta boqol faa'iidiya in badan inuu ka soo saaro istinbaadaadkii ama aimada qaarkood ay xadiid keliya laba mujallad iyo in badan ay qoraan ba laba mujallad iyo mu-alafkooni ay kuba khaas yeelaan marka dee xadiidka bariiro oo kaleo dee boqol bacdigood ay kutub gaar ahaaneed kuba khaas yeeleen xadiidka dulyadayn oo kaliya bal xadiidkii abaa cumayr ma facala nuqayr oo kale oo markaa ibnu qaas dee mualaf dhan oo xaafid xajarna u soo talqiisaya fatxulbaari fawaaidii mualafkaas oo ilaa lixda faa'iido intaa yar inagiyaba dhici karta waxaa laga fahmaa un dee in ilmo yaroon weli yar kunyo loo bixiyo ya abaa cumarina rasuulku waa kaa kunya ay iska banaan tahay in matalan gaba soo qaado mmadlaxa ama misaaxaas dee ilmo yar saas loola kabtama rasuul kabtan buu laha iyo waxyaala saas ayuu dee mualaf gaar ahaaneed ibnulqaas oo xaafid xajarna soo talkhiistay oo kuba qaas yeelayba oo markaa waxa weeyaan waa samaradii xadiidka untaniya wax kale maaha haddaba isagu horraysiiya hayaaba sii toosano waayo de isagay xadiidka fahamkiisiibaa uu usii furaya ama uu kuba sii fahmaya wain yuqadim qablahu lfiqha asaduwan aqsaamu taxamul taxamulka aqsaamtiisii waa xambaarkii ama warintii xadiidka la warinayey iyo sidii lagu warinayey qaybaheedii oo ilaa sideed qaybood baan arki doonaa oo mid kasta waxay tahay iyo marka dambe uu isagu gudanayo bal alfaadda uu isticmaalaya alfaad aladaa yidhaahaan taas ayuu imika inoogu sheegi doonaa kollayna dee baabkan iyo abwaabta ka dambaysa waa meelaha ugu muhiimsan kitaabka amase dee ugu yar marka la eego ugu qaamidsan ee u baahan baa markaa dee ama siyaadaha ama dee fiirin siyaadaha isaga baahan intasan dee kutubtii horeba kusoo aragno walow dee inoo horreeyey taqriibu nawawi oo kollay dee waxyaalahan siyaadaadun aan halkan ku aragne masaa-ishan wada dhiganayo isagoo nasrigana aan soo aragnayo kollay taas iyadoo iminka kitaabkan inoogu horreeya iyo aanay la mid ahayn maanta dee taa hore kitaabkaasa inoo horreeyey waxaana waa waxaanu intiisii badan sii aragnay umarihoo nadmiya ayaan arki doonaa markaa kolley imaka wadcigeennu la mid maaha iyadoo kitaabka aan ku bilaabayna wadcigeennu siduu ahaan la ama say arrinteenu ahaan layde waayo waa waxaynu macluumaad fiican kaba sii haysane bal taxamulka haddaba qaybihiisii ayuu markaa mabxadkiisii kan yahay aclaa wujuudi man bal shaksi wujuudii ka ugu sarreeya waa duruqdii yuriidu doonaya xamlan werin oo axaadiid wariyo duruqdiisa ka ugu sarreeya samaacu lafdi shaykhi sheekha car lafdigiisa iyo dhawaaqi iyo cibaaradii maqalkiisa uu maqlo weeye taasba ugu sarraysa wey imla sawaaun waxa siman kaana ahaaya sheekh sheekhuusan markaa dee lafdigiisa loo maqlaya imla aan yeedhin oo xadiidkii yeedhinayo amla yeedhin yaanu ahaaninbe oo dee taxdiidun aan yeedhin ay ku sugnayn ahaayaabe sheekh adigu laftigiisoo la maqlaa wujuuhu taxamul uguba sarraysa imla hooste ii taalo markaa dee masdaro amlaa ayuu noqon qasriguna waa lilwasnigo imlaan baa asal ku ahaa amaase dee markaa kuwa kale ku sugan waa amla iyadoo ficil maadi laga dhigo oo markaa amla yeedhiya oo sheekhu mid yeedhinaya ahaaya amla kolle waana isla macnuun bay tegaysaa ma yaanu yeedhininbe waxa adigu sheekha carabkiisa oo la maqla ama laftigiisa wujuhu taxamul ugu sarreeya min xifdi markaa imlaa sawaaءun kaana dalika imlaaan yeedhin haaya amla min xifdin xifdi xaggiga ka ahaaya oo sheekhu axaadiidu xifdisan yahay oo uu markaa korka ka aqrinaya ama ka yeedhinaya ahaaya aw min kutubin amase kutub xaggeed ka ahaaya lafdigan sheeka uu maqlaya ama sheekhu dee sheegidda uu xadiidkan sheegayo imlaha ku sheego ama imla la-aani walow waraa sitrin ay walow kaana sheekhu haba ahaado waraa'a sitrin sitri iyo xijaab iyo dahdabadiiba ha ku sugnaado idaa caraftahu haddaad garato ow akhbara amase uu warramo adigu aadga muctamadun shaksi la ictimaadsanaya oo markaa waxa uu labadan bayd inoogu sheegayaa bal shaksi si-uu xadiis uga maqla mashaayikhdiisa oo uga wariyo oo ilaa siddeed qaybood aan arki doono oo dee aan wada murtabo ahayn bacdigoodna aan markaa riwaayo dee aan wax lagu warinahaynba ayaa waxa ugu sarreeyay uu leeyahay sheekha carabkiisii oo ama laftigiisii oo la maqlo oo macnaha daalibkii waa dhegaysanaya sheekhuna waa ka wixii ama axaadiistii aqriaya aqrintaasi ama dee waqtiyadii horey jiri jirtay yeedhin ha noqdo uu sheekhu yeedhinayo uu qoranayo daalibkiiba ama taxdiisun uu sheekhu xadiidkii sheegayo daalibka aanu yeedhinayn daalibkuna aanu qoranayn ha noqdo sheekhu axaadiisana xifdisnaado xifdigiisa ha ka aqriyayo ama ha ka yeedhinayo ama kitaabkiisii yaanu xifdisaanin be axaadiistan ha ka yeedhinaya ama ha ka aqriaye aduu sheekha cibaaradiisii ama laftigiisoo la maqlo taas baa awju taxamul ugu sarraysa ayuu yihi waayo dee koladii haddii sheekhi waa kan taxdiis buu ku shuquloonya waa kan sheegaya khaasatan qaybteeda raawigiina waa kan dhegaysanaya maqlaya hadduu qoranayo haddaanu qoranaynba markaa taasi waxay keenaysaa kaflo dee labadoodii bayna midna waa aqrinaya midna waa dhegaysanaya ama qoranaya kafla inay kaba dheeraadaanba oo markaas taaso haddaba awjub taxamul taas baa ugu sarraysa halkan waraa walow waraa sitrina macnaa sheekha xataa haddaanu shaksigii u muuqan laakiin codkiisii uu maqlayo dee inuu hebel yahayna garanayo taas ama garasho uu isagu garanayo sawdkiisa noqoto ama ha loo sheego shaksi lagu kalsoonyo siqi ha u sheegee inta shardi maaha inuu shaksigu u muuqdo shaksiganuu wax ka warinayaaye taas samaac lafti sheekhumaa wajhu taxamulu sarreynaysa walow waraasi tiri markaa min xifdi xifdi ahaayaa qarintan ama yeedhintan aw min kutubin kutub walow waraa'a sitrin walow kaana sheekhu sheekhu abaada waraa'a sitrin sidri gadaashaan kuba sugnaado laakiin waa idaa carafta haddaa aduu garato shaksigan muxadidka ama daalibka aad sheekha garanayso aw akhbara amase uu waramo muctamadu shaksi la ictimaadsanaya muctamadun ism mafcuul weeye oo macnaha lagu kalsoon yahay qowlkiisa la qaadan karaa uu kuu sheegay inuu fulaan yahay wey waradda waxaa celiyey haadaa kan samaacan min waraa'i sitri laga maqlayo shucbatu imaamkii shucba ibn alxajaaj ibn alwardi alcataki ayaa celiyey oo isagu wuxuu shardiyey sheekha in la arkayo oo idaa xaddataka almuxaditu falam tara wajha falaa tarwi canhu falacalahu shaydaanu qad tasawara fii suurati yaquulu xadatanaa akhbarana waa tashadudaadkiisii un ama tashadud weeyadaas haddii ninkii muxadidkaaba xadiidkii kuu sheegayo oon wejigiisa arkayn haka warin buu leeyahay waaba intaasuu shaydaan yahay qad tasawara fii suuratihi taas suuradiisi ku tasawuray dee haddii shaydaanku awood u leeyahy tashakul ibnu aadamu isu ekeysiiyuu shaksigii iska soo dhiga maca codkiisii ee xataa ka kula joogaba dee taasina ixtimaalkaasi waa imanaya aad arkayso ee maaha markuu dee shaksigii qarsooyin tashakurkii inuu suurto gelayo waana taa dee saxaabad dadkii muslimiinta saxaaba iyo taabiciinba zawjaatu rasuul daahiraati min waraa xijaab ayay wax kaga warin jireen ee ictimaadsan jireen bal dee shareecada waata ku timi kolkol sawdkii in laba ictimaadsado dee xadiidkii aan soo marree bilaal inuu habeenkii dhawaaqayo oo macnaa waqti habeenna dhawaaqayo ee iska macnaha qowlkiisa ama dhawaaqiisa iyo aadaankiisa haku salaadna ha ku tukanina waxna iskaga xarimina wixii la cunayay ilaa ibnu ummi maktuum ka aadaamayo marka macnaha waa dhawaaqoodii oo maqlaayinooda ictimaadsatun bay labada xaalaba noqonaysaa surooyin badnoo kaleo dee waxyaalaha ama dee loo helayo taalin la ictimaadsadaan way jirtaayo hada waa qowl marduuda ah ayuu noqon qowlkaa shucbeed kol haddii shaksigii la garanayo ama adigu aad garatid ama cid kaloo dee aad ku kalsoontahay inay siqanimadiisii baa loo baahnay cadaaladiisii baa loo baahna shaksigii haddaan la garanayno cadaaladiisii baa hadhow majhuul ka noqonayso tan bay u shardayeen in shaksigii macrifo loo leeyahay waa laga warinaya nin kastaba yaan la arkin be waraddi hadhaa shucba bal markaa taxamulkii bay taasi ahayd marka dambe wixii uu sheekha carabkiisa saa uga maqlay warinayo wuxuu odhanayey ayuu sheegayaa wuxuu yidhi uma samictu fi اlأdaa'i ashbah taas uma bacdiyeed waa markaa dee intii uu xadiidka sidaa ku taxamulay dabadeed ba markuu xadiidkii sidaa ku taxamuluu ku wariyey samictu ay qowlu raawi raawiga qowlkiisii odhanayay samictu fi ladaai guudashada fiigeeda fii xaali ladaai waa marka uu gudanayo xadiidkii uu sidaa ku maqlay dad isagu usii gudbinayo ee uu markaa isagu sii warinayo samictu inuu yidhaahaa ashbahu macnaa awlaa weeye mudan oo alfaadaha kale inoo dambeeya ka mudanba oo isagoo samictu baa meesha xaddaanii iyo akhbaranii walow isticmaali karaya waxyaalaha inoo dambeeya macnahana ay keenayaan haddana samictu tadliis looma isticmaalin ijaaze bacdigood waxay ku wariyeen bay xaddaana yidhaaheen markaa laakiin tanna ijaaze wax lagu wariyana samictu lama odhan markaa samictu inuu yidhaaho ayaa ashbah u ekaansho badan ekaanshaha waxoogaada ayaa ku awlaysan oo ku mudan oo kuwa kale kaga sii mudan oo macnaa lafdi la isticmaalo loo isticmaalo cinda aladaa wixii sheekha carabkiisa laga maqlay ama siqa la isticmaalo tan baa ugu horraysa oo ugu mudan samictu inuu yidhaaho weye uma bacdiyeedna samictu ay qawlu qawlkiisii uu raawi odhanaya samictu odhanayay samictu fulanan yaquulu kada ayaa fi ladaai fii xaali ladaai gudashada xaaladeeda markuu wixii gudbinayo cid kale usii gudbinayo ayaa ashbahu ekaansha badan macnaa shabah badan ku awlaysan weeyo ku mudanba weeye wa bacdahu taxdiidu faalikhbaaru wa samictu lafdigaan buu u celiyo lafdigan samictu dabadii waxa ahaaday ataxdiidu taxdiid macnaha taxdiidkan waa masderba dee lafdigan taxdiidkan lama isticmaale waa wixii mushtaqaadkiisa ficilka halkan ay isticmaaleen wixii dee masderkan laga soo ishtiqaaqday oo markaa isagoo yidhaah xadaanii ama xadaanaa yidhaaho taas weeye ayaa tan kale ku xigta oo markaa samictubaa horta u horaysa markaa waayo sababtu waa taasoo ijaaze iyo mukaataba iyo tadliis iyo waxaa umay isticmaalin samictum kol bacdigood xadaanaa bay ijaaza u isticmaaleenba waatan uu kaba soo naqlinayaa xasan albasri inuu yidhi xadatanaa abu hurayrato lagu awilayo ijaaso laakiin dee ijaaso waktigaasi may jirinba oo dee si imika ijaaso ugu awile waxa weeye intay ku awileenin inuu uga jeeda weya xadata ahla beladina wey dadka beledka iyaga ayuu u sheegay taasoo kama waxay leeyihiin xasanulbasri abi hureyre wax kama maqlina laakiin taasoo tay horta intooda badan yidhaahaan bee sadde axaadiista qaar baa la helayaa samacnaa uu kuba sugan yahay xaafid xajarna tahdiibu tahdiib oo soo qaadaa tarjamadiisa oo kale xadiidu markaa sanadkiisu saxiix iyo samca ku sugayayna waa jiraay macnaa waa yari un waxyaalahu ka maqlay ma badna une kollay samaaco waa jiraan markaa taas bal adigu samictu baa u horaysa marka maxaa ku xigaya oo dabadiyaa taxdiid macnaa xadathani ama xadahanaa inu yidhaaho ina qadaan halkan ka soo naqlinaya waxa dee looga dambaysiiyey samicti oo macnaa nas kuma aha shaksigan qaa'ilkiisii xadahaniida inuu maqlay waxan markaasaa wuxuu usoo qaatay xadiidka saxiixa muslim ku suganoo alladii yaqtuluhu dajaalu fayaquulu anta aladii xadaanaa bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam oo dee ninkii macruufka ah oo markaa dee ma xadiidkii macruufkaa ah wey waxaaba kii rasuulka ilaahi noo ka warramay markaa dajaal markaa wuxuu ibnu yidhi ibnuqataan wa macluumun ana dalika arajula almuta'ahir almiqaat waxa weeyaan sawaabka in asha la gooye wasta dee sharax ciraaqo ku sugan mutaahiru lmiiqaat idinkaasna waa waqtigiisu dambeeyo rasuulka ilahay kamuu maqal waana kan la xadaanaa oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa xadata ummatahu wa minhum laakiin qaala macmarun inahu lkhadir faxiinaidin laa maanica min samaaci dee khadir haddii la yidhaha waa nooriyo taasna watay dee qolooyin badan ay sugaan bal ibnu salaax iyo dee iyo qolooyin saas ay kuma tiriyaan noloshiisa inay kireen shirdimatun qaliila min almuxadisiin untaasna laakiin waa masalo kallay xidhibada waktiya shuqlisay labada dhinac mualafad u dejiyeen bal waxa weeyaan fatawa ibnu taymiya waxa weeyaan ayaa mooyey dee waa risaalo dhacdo isaguna uu ku doorta jirta inuu markaas jawaab dee kaga jawaabay inuu dee isna si ay qolooyinkaas ilahan markaa noloshiisa oo kale kuga jawaabay ayaa fataawadiisa ku sugan bacdahu taxdiid laakiin taas adugu a kollay kalaam kale oo waana shay iskaba qarsoone waxa weeyaan un xadadanii iyadaa ka martaba dambaysa samictoo sababto waata xataa bacdigood ijaaza ay u isticmaaleen laakiin labadaba dee waa la wada isticmaali karaa wabacdahu dabadnaa taxdiidku taxdiid ba ahaaday taxdiid falihbaaru ikhbaar ba haddana ahaa oo ikhbaarkuna isna waa masele wixii ay ka ishtiqaaqda ama laga soo ishtiqaaqdo waa ficilkii oo akhbarani ama akhbarana isagoo yidhaaha isticmaalkana uu ku badan yaho jamaaco culimadii hore ka midina walo markii dambe isdilaax damboo sugnaaday uu jiro haddii ala idhaha doono waxay shaqadooda ka maqleen akhbarani un baabay isticmaali jireen sida xajaaj marka maya qolooyin akhbarana un isticmaali jireen wax kale kamay ma isticmaalinba adigu bal taasna tan ku xirta weeye uma bacdiyeedna waxaa de amba'ana naba'ana amba'ana iyo naba'ana oo waxa weeyaan adigu ujeeddadu shaksigu kol hadduu sheeqa carabkiisa wax ka maqlo markuu axaadiisii dib u gudanayo horta samictu buu odhan karaa xadaaniina ama xadasanaana waa odhan karaa akhbaranii ama akhbaranaana wuu odhan karaa amba'naa ama naba'naa intaba waa odhan karaa weeye ee laakiin istilaaxyo ayaa jira sa akhbaranaayo qiraa'a cala sheekh lagu khaas yeelay dee beryihii dambe amba'naa iyo naba'naa ijaase lagu khaas yeelay markaa istilaaxyada dambe daraaddeed haddii iihaam ama labsi ka imanayo oo dadkii u qaadanayaan amba'naa markuu yidhaa inaanu samaacayna ijaazaba ay tahay culimada qaarkoodna aan ijaazo xujaysanba oo kale akhbaranaa ikhbaar uba qaadanayo qiraa'a cala sheekh ay tahay bacdigoodna qiraa'a cala sheekh ay dee walow dee ay yahayen dad mutamadiciin ama mutashadidiinoo lagu tiriyo sida bacd ahl alciraaq oo kale aanay taa ogolaan jirin waxaa dhici karta markaa in ihaamkaa kale ama labsi kale yimaado waxaroon markaa inuu wixii adigu istilaaxaan ihaam ama labsi uga imanaya iska daayo laakiin sidoo kale dee marka la eego luqa ahaan farqi anba'naa iyo akhbarana lagu kala farqinaya ma xadadanii farqi siyaasi ma jiro isla maado ama isla macno ayay keenayaan haddaba intaasba waa odhan karaa waa kala horreeyaano samictu baa ugu horraysa xadadanii baa ku xigaysta ikhbaar baa ku xigayo istilaax mar dambe gooni u saarayba anba'nii iyo naba'nii baa ku xigto iyadna mar dambe ijaaso lagu khaasilay beryihii dambe ama ay isticmaaleen uma anba'naa naba'na wa bacdu ay wa bacda anba'anii dheh intaa dabadeed oo anba'aniidan iminka ugu dambaysay dabadeed dumma waxaad u geysaad kuwa hore ilaa maa dukira aad ku biirisaad u geysaad qaala lana qaala lanaa isagoo yidhaah oo tanna iyadna waa wuxuu ku odhan karo qaala lanaa fulaan isagoo kaba maqlay wey wa duunahu markaa qaala lanaa adduunkeeda oo haddaan dee laftiga san ku laqbayno qaala lanaa adduunkiisa waxaadoo ka waabsan lanaa dakar ay dakara lana dakara lana laakiin dee qolooyin kale sidaa kutubtooda ku sugan bal deesan taqriibu nawaawi kusoo aragnay qaala lana iyo dakara lanaa isku baabun weeye labadaba fi lmudaakaraat inay too loo isticmaalaa matiga kitaabka aan kusoo aragnay alfiyada ciraaqiya deedna waa sida kuma sugan markaa dee waxa weeyaan duunahu dee markaas uu waafaqo waaba iyadoo nidhaah wa kuwa hore ee amba'anaa iyo naba'anaa iyo wixii ka horreeyey duunkii waxaaday iyadana lanaa dakar markaa wuxuu sharaxan yidhaha isagoo halka waduunahu milahu yidhaaha aaba roonaan layde eh. duunahu halkaa hore aanu celino sidee u waafaqo sidee kutubta kale kuma sugnaydo qaala lanaa iyo dakara lanaa ma kala hooseeyaana waa isku martabo waxaana iyaga inta badan ay u isticmaaleen ma ama badan mudaakaro wixii ay ku xambaareen ama ay ku maqleen ayay u isticmaaleen laakiin dee san kale waa iyaga xaggii istilaaxoodii taasi une eh qisada kale kuwa hore ayay la waa la odhan karaa wixii sheekha carabkiisa laga maqlay haddaba wabacdu ay bacda anba'nii wanaba'nii dabadeed duma waxaad ugeysaa kuwaa qaala lanaa uge waduunahu duunkiina waxaa ahaaday lanaa dakara ay dakara lanaa wey oo duunahu waa madkuurka hore waxa duunkiisa ah qaala lanaa maahe lanaa dakar wey wa fi lmudaakaraati wa haadihi tani oo waa imaka siiqadan dambe dee haddaan eegnana lanaa dakarta dakara lanaaday noqonaya lakin waa qaala lanaa iyo dakara lanaa labadaba bal dee shaarixu waa sida ku sharxaday oo dakara lanaa buu ku sharxaday markaasi kadaa qaala lanaa de waana dee si ay isuu mid noqdaan haddaba waa labadan siiqee dambe walow dee cibaaradu haadihi imaka dakara lanaa oo keliya ay ishaarada kuba dhacaysa laakiin taasna waa la mide fi lmudaakaraati fii xaali lmudaakaraati mudaakaraadka xaaladooda wixii lagu taxamulay ayay abaro ku toosnay badan tahay ama dee ay ku markaa toosan tahayba abaru dee waa ladhaah alyaq min xadatanaa macnaa taas bay ku mudan tahay ay ku habboon tahay un weeye lafdiga abaru min albari marka la yidhaha dee taas bay u ixsaan badan tahay u wanaag badan tahay ayaa macnihii u laayiq badan tahay oo ujeeddadu waxa weeyaan qaala lana iyo dakara lana isagoo majliska taxdiidka wixii aanu ku maqlin ee mar dee meel la fadhiyo masaa'il cilmiga laga wada hadlayo inuu darsi loo diyaar aanu jirin dee axaadiistii lasoo qaatay mudaakaradan lagu soo qaatay saa uu sheekhiisii uga maqlay inuu markaa yidhaha qaala lana ama dakara lana taas bay ku habboon tahay waayo mudaakaraadkii dee taxdiidkiina waxa u dhexeeya majliskii taxdiidka oo majlis loo soo diyaargaroobo daalibkiiyo sheekiba way soo diyaargaroobeen oo wax la soo diyaariyaa jira lagu talagalay oo loo baahanya dee ay ku talagaleen darsi ahaan ama mudaakaraadkii isticdaadkaasi ma jiro ee waa kulan la kulmay oo masaa'il cilmiga laga hadlayo cashar xataa markaa laba soo dhigtayba ha noqdo oo tii laga wada hadlayo wixii markaa istidlaal ahaan ama axaadiie ee majliska lagu sheego in iyadoo arrintu isticdaadka kale aan u jirin haddaba dee waani ka taas tasaahul waa ku sugan yahayba waayo waxaa dhici karta lafdigii inaan la hubsan la dabdin oo waxyaale ay jiraan tan kalese waa wax lasoo dabdiyo o lasoo hubsaday daba wixii mudaakaraad lagu xambaaray ayaa waxaa ku habboon in la yidhaha qaala lana iyadoo say isticmaaleen dakara lanaa weeye walow dee taa kaleba hadduu isticmaalo iyadana maanicaanu kuma sugnayn kol hadduu ujeeday istaatay wa fi lmudaakaraati wa haadihi tani fi lmudaakaraati way waa fii xaali lmudaakaraati mudaakaraadka xaalooyinkooda wixii lagu maqlay waa fiima samacahu fi lmudaakaraati abaru aelyaqtaas bay ku habboontay ku wanaagsan tahay wey aada ugu sii laa'iq tahay wey wa bacduhum qaala samictu akhira waqiila in cala alcumuumi akhbara wa bacduhum culimmada bacdigood waa ibnu salaax be qaala wuxuu yidhi isagoo dee qolooyin ka soo naqanayay akhiran dibdhig samictu samictu dibdhigoo ka dambaystiyey taxdiidkii oo akhiranba waxa weeyaan dibdhig ukhir haddii la yidhaha lagu dabdiyan weeye waayo xarakaaga sida halkan ma xarakaysan sida koo kale ay ku dabdiyaan wa bacduhum bacdigood qaala wuxuu yidhi samictu laftigii samictu ahaa akhiran xagga dibdhigoo xadaanaa dee horraysiiyo xadaanii ka dambaysay samictu oo ujeeddadu waxa weeyaan walow kolley aanu idlaaqaysa dee taas aanu lahayn isaguba calaa sabiili idlaaq aanu u lahayn ayaa marka la eego buu yidhi xadaanaa iyo akhbarana jiha kale marka laga eego ama jiha laga eego way ka sarraysaaba samictu jiha kale uga sarraynaysaa oo lafdigan samictu kuma sugna dalaalo ama dee inama tusayso sheekhu inuu kula hadlayay oo ula jeeday xadiidka ninkan maanta isaga ka maqlay oo isaga uu kula khidaabayay oo dee shaksigu isagoon sheekhu arkaynba cid kale u sheegaya inuu joogiyo in kale aanu war u hayn ayuu dhawaaqiisa maqli karaa oo markaas samictu odhan karaa amaa lafdiga xadatanaadan dee waxaa ku sugan inuu isaga ula jeeday oo uu isaga la khitaabayey uu xadiidkan u jeeday inuu isagu markaa isaga uu u wariyo dee markaa uu xambaarsiiyo ama uu isaga u gaadhsiiyo taas marka jaanibkaa kale ayay kaga raajaxsanaan kartaa ama ay kaga horrayn kartaa tadna rugbadeeda uga dambaysaa marka waxay misaal ahaan u qaadaanba khadiib baa wuxuu weydiiyey sheekhiisii abibakr albarqani ee xaafidka ahaa macnaha sheekh uu lahaa abilqaasim la odhanaya cabdullahi bn ibraahim abanduniyo ataytala abanduniyina barhkood baa dhigtee adugu bal sheekhaas marka nisbadaa lahaa ayaa marka uu wax ka warinayo samictum buu idhaha xadaanaa ma idhaha sheekadiisa kalena xadaanaa buu idhaha akhbaranaana isaga ma idhaha samictum buu idhaha sababta uu samictum uu idhaha inuu alfaadaha kale u isticmaalin buu weydiiyo markaas baa wuxuu sheegay ninkaasi nin siqa ha ahaado saalixna ha ahaadee xagga riwaayaduu mutashadid ku ah macasiran fi riwaaya ee dadkuna kolley isku dabaaca maaha waana iska jiray dadku dee saniba kabaad nimba dabeeca u leeyihin bay culimadii xufaadina barhkood dabeeca u lahaayeen barhkood baa dee sida wax looga maqlaaba ay adkayd barigu markaa bacdigood baa dhici karta inay raawiga kaba eri jireen wejisiisoona u ogolay badina iyo wax adigu arrin daraaddeed oo kale haddaba markaa wuxuu yidhi xagga riwaayadu markaa uu casiir ku ahaaba farqadii baa markaa imanayay majliskiisaoo meel aanu ka arkayn buu fadhiisanayay xuduurkiisa inuu joogana muu ogeyn waxaa u soo gelaya axaadiista u sheegayuu maqli jiray de isagii ulamuu jeedin markaasaa waa waracnimadiisii ayaa kol haddanu isagii ula jeedinba ay markaa isagii naftiisii siiba weyda ama waraciisi sii dhig markaa haddaan amar ka dhigno aliftani waa tidii almunqaliba can tawkiid ba weeye haddii la idhaha ukhira la mujureeyana alifta waa taa lidlaaqa odhan jireenba samictu dibdhigoo dambaysiyo xadatanii ka dambaysiy marka jaanibkaa laga eego weeya wax kale maaha wa qiila waxaa la yidhi in cala alcumuumi akhbara ay akhir samictu samictudii dambaysiyo xadaanaa ka dambaysii in akhbara hadduu warramo sheekii calalcumuumi cumuum waa guud ahaan oo dad dhanoodeesan oo kalea axaadiistii u gudbinayo u sheegayo markaa taas xadaanaa inuu yidhaaho ayaad horraysiinoo samictu dambaysi tadna say bacdigood sida sarkashiyo ay markaa halkan saxiix yeelaano haddii markaa xadaanaadu markuu dee dadban keligii may ahayne dadban uu sidoo kalea majlis fadhiyey uu wax isaga laga wada maqlay xadaanaa baa markaa horeynaysa kala kaba sarraysa haddii laakiin hadduu keligii ahaa samictuda ayaa habboon laakiin waan arki doonaa haddii dee bal marka cala alcumuum iyo markuu cala alkhusuus ba keligii ahaa siyaalaha xadaanaa iyo xadaanii inay kuma kala farqiyaan taasoo kitaabka inoogu iman doontaa e bacdigood baa iyaguna sidaa yidhi e bal qowlkii ugu horreeyey u iska qaado waqiila waxaa la yidhi in cala alcumuumi ahbara ay akhir samictu wey samictu dambaysiyo xadaanaa ka dambaysi in akhbara hadduu waramo cala alcumuumi cumuum waa dee dadka cumuum guud ahaan u waramo dad dee badannimada intay joogaan uu iyagii wada gaadhsiinayo markaa xadaanaa baa horeyso samictu ka horraysa hadday khusuus tahayna samictu aidhaa way bal halkaa waxaan kaga baxaynaa tii koowaad oo samaacii sheekha laftigiisa wax laga maqlayay wabacda da qiraa'atun cardan dacow qara'taha min xifdin aw kitaabin awal wabacda da waa kan imakaan ka soo baxnay madkuurkan oo ah samaaci min lafdi sheekh laga maqlayay dabadii waxaa ahaaday qira'atun qira'a sheekha lagu dul aqriyo taas baa martabada labaad ee ku xigta daco waxaanay ku magacaabeen culimo badani cardan cardi bay ku magacaabeen oo cardi waa la yidhaahaa qiraa'ana waa la yidhaahaa cardi waa bandhig taas bay markaa bacdigoodna ama in badanoo culimada kamidi cardi bay ku magacaabeen oo dee ninkii qaariga ahaa wixii u aqriyayuu sheekhu u bandhigayaa qisa dee shaksigii markaa daalib qur-aanka aqriyayaba baranayeyba kii muqriga ahaa qiraa'adiisii ugu bandhiga ugu dul aqriyo oo taas bay markaa cardi yidhahan walow xaafid maxajar fatxulbaari uu ku yidhaha qiraa'ada iyo cardiga kolle cumuum iyo khusuus baa jiro adugu markaa kaba dhexaynayo waxyaala ay ku kala duwan yihiin wax ka dhexaynaya ujeedadiisu ay tahy de waa tacbiirkii manaadiqade haddii uu markaa isagu aqri daalibku markuu aqriayo dee cardina waa noqon kartaa qiraadiisa cardina ma noqon karto oo haddii waxa weeyaan cardigu waa marka dee sheekhina matalan kitaabkiisa haysaa ma ruux kale wixii uu isagu qortay daalibka intuu aqriayo uu bandhigayo muqaabaladii ay jirto taas baa cardigii ah laakiin haddii aanay taasi jirin dee waa qiraa'o ayuunbay noqonaysaa cardi laguma magacaabay adugu taas ba adigu waxyaalo kukala farqaya xaafid maxajar ee cardi baa lagu magacaabay dacow way magacaabay dacow macnaa waa samo weeye way maga magacaabeen oo dee dacaahu iyo dee samaawa isla mid oo dacawtu bni maxamadan iyo samaytu bni maxamadan waa isla macnuun bay noqonaysaa bal dee labada xaalo mafcuulka labaad mid kastaba waa la gelin karaa dacawtu bni bimuxamadin iyo samaytu bni bimuxamadin dacaw iyo dee markaa in labadaba mafcuulkii oo caadi iyadoon xarf jargelin dacaw way magacaabeen cardan cardi bay ku magacaabeen markaa qara'ta min xifdin qara'tu bay taa waa qara'ta sawaan waxa siman qara'ta adigu aad aqridaa oo sheekhay ku dul aqridayaa min xifdin xifdi xaggii adigoo axaadiid aad xifdisantayde aw kitaabin ama kitaab ka aqridayaa aw samicta ama halkana samictu maya waa samicte aw samicta maqashaya min qaarin qaari inbuu asalku ahaye markii la takfiifiyey yaa sidii caasi oo kale iyo dee qaadi oo kale ay noqoto markaasaa ya celaalkiisii dee taa macruufka uu gooyey waana wasankaana waxaa wada keenay min qaari'in ay min qaari'in ku isagoo aqriyaya markaasoo lahu waa dee markaa wixii masmuuc ahaa ee sheekha laga maqlayey isagoo aqriyaya ee sheekha lagu dul aqriyayay maqashaya farqi uma dhexeey walxaal almusmacu sheekha la maqashiinaya haddaan dee ismafcuul sayidta la aqriyo ama walmusmicu sida kale laguma dabdiyo kan isagoo la maqashinayo dee ninkan qaarigii markuu ku dul aqriyayo sheekhi buu qiraa'adiisii maqashinaya si uu qiraa'adiisii dee ugu soxo uguna taxamulo haddii musmix la ydhahna waa sheekhu ismi faacilo waa dee ninkii isagu isma wax maqashinayo dee ficlan sheekhu ah ayaa ka isaga wax laga warinaya cid wax maqashinaysa maanta laguma dul aqriya labada xaalba islama walmusmicu walxaal almusmicu sheekhi musmic ah yaxfadu uu axaadiidan isagu uu xifdisan yahay aw amase iqatun shaksi kaloo lagu kalsoon yahay oo axaadiistii xifdisan yahay iqahaasoo mustamicu isagu dhegaysanaya aw amsaka haysaya almusmicu ama almusmicu labadii dabdiba shaksigii sheekhii dee musmica ahaa aslan asalkiisii haysaya ayaanu axaadiisba xifdisnaaninbe aw jara amase xasiliya cala saxiix manaa imsaaku lasl manaa dee waxa weeyaan oo imsaaku lasli wey isaga xasilaya aw jara markaa duleeliyaayo ama dee xasiliyaayo waa imsaaku lasli wey asalka haysashadiisaas cala saxiixi qowlka markaa saxiixa ah oo markaa qowlka dee isagu markaa culimada ay halkan saxiix yeeleen waa suurooyinka badan dee markaa waxa weeyaan imsaagii ka xasiliyaaba ee cala saxiixi aw hiqatun aw manqara waaye aw jara imsaakulasi calaa saxiixi bal hiqatun aduu markaa waxa weeyaan saraadina wuxuu qadaray ba imsaakulasli ayuu uqadaro faacil markaa waxasilaysa halkana markaa min gayri lmusmici intuu dee wax ku tacalluqo qadaray bal hiqatun cibaaro saasoo idraabu keenayo bal haddaan diisa ku socono aw jara markaa xasiliyayo markaa dareeriya bacnaa dhacya ooyo kaba xasiliyayo imsaakulasli cala saxiixi waa binaan ama mashin cala saxiixna oo ku soconayna min gayri lmusmici sheekhan musmica cid aan ahayn oo maxay dee waxa weeyaan qayrkiiya bal hiqatun shaksi lagu kalsoon yahayoo kaloo dee dhegaysanaya say dee a'imadii sheegeenba adigu suurooyinkan ballaqbada waan ku celin doonaaye waxa weeyaanu sheekhi marka lagu dul aqriyayo xadiidkii axaadiistii lagu dul aqriyaya waa martabada labaad ee samaacii soo xigta haddaba markaa laakiin hadduu dee ninkan daalibkee ku dul aqriyaya axaadiista intuu korka kahayo sidaa uu ku aqriyayo ama waxa weeyaan kitaab uu haystu ku qortay axaadiistii uu kaba aqriyayo taas waa mid ama uu shaksi kale oo aqriyayo uu isagu dhegaysanayuu maqlayo oo dee dadkii majliska joogay nin kale aqriyaya isagiina waa dhegaysanayaa intuba waa dhammaan ba alqiraa'a cala sheekh bay noqonaysaa waxna uu ku warin karaayo waa qismigii labaad ee aqsaamu taxamul ka mid a xagga kale sheekhuna markaa isagii wuxuu haystaaba dee axaadiistan isna korkuu ka hayaa ama markaa ninka kale ku dul aqrinaya korkaa ka iyo ama kitaab haka aqrinaye ama sheekhu ma xifdisna axaadiisan kitaabkiisiina maba haystee nin kaloo lagu kalsoon yahay oo majliska jooga oo aan kaafil ahaynee dhegaysanaya ayaa markaa waxa weeye in isagii korkii ka haya weeye axaadiisanba amase waxa weya sheekhiibaa kitaabkiisii asalka ahaa ayuu haystaaba saasuu kula socdaa ama sheekhe ma xifdisna mana haysee nin siqa ayaa asalkii sheekhahaya lagu kalsoon yahay oo la socda qiraa'adan wixii qada aana joojin karaa amase awmanqaraadu ninkii isagoo aqriyaya kitaabka me ku dul aqriyaya ayaaba asalkii sheekh oo isna siqa ayaa haysa macnaa suurooyinkaasoo dhan waa suurooyin iska wada almaqbuula a'imadna iska wada camal faleen dhammaanna waa rutbadan labaad ee imakaan hayno qiraa'a cala sheekh oo waa weji awjudaa taxamulka ka mida ama rutbo dee maraatibtii taxamulka ka mida ayay taasi noqonaysaa intaas bu weeye oo bal markaa xukunkeedna waa inoo sheegi doonaa marka wuxuuhi wabaacdaa qiraa'atun kaa dabadii qiraa'atun baa ahaatay daco waxaanay ku magacaabeen cardan cardi bay ku magacaabeen haddaba sawaaun waxa siman qara'ta aqridaya min xifdin xifdi ka aqridaya aw kitaabin adigu markaad qaariga tahay ama kitaab ka aqridaya aw samicta amase maqashaya min qaari'in ku aqriyaya lahu ay waa dee waxaan maanta masmuuce sheekhiba dee lagu dhegaysanayaba laga doonaya laga naqliyo ku qaariya oo lidalika madkuurka aqriyaya maqashaya waa isla wada midun walxaal almusmicu sheekhii musmica ahaana yaxfadu axaadiian uu xifdisan yahayba aw iqatun ama se isaga ma xifdisan shaksi shaqsi uu xifdisan yahay yaxfadu faacilkeedii ayuu markaa ku cadfan walow dee imika damiir mustatira uu yahay oo damiir rafca laakiin faasil baa jiro mafcuulkano taas baa badnaynaysa markaa imika cadafkan badnaynaysa wey yaxfadu aw iqatun iqahaasoo mustamicu isagu dhegaysanaya aw amsaka haysaya almusmicu sheekhii musmica ahaa aslan asal haysaya oo waa asalkiisii aw jara cala asaxiixi iqatun aw munqara oo macnaa waxa weya aw jara imsaaku lasl waa suu imika ii dhigtay bo jara isagu macnaa dureeriyaha macnaa xasiliyaha dhacayaa imsaakul asli asalka haysashadiisu dayna marka hore sheekhiyo haystay buu leeyahay markaa min hayri lmusmici sheekhan musmica cayd aan ahayn xaggiisa kaba dhacayaayo maxaya ah bal iqatunba oo sheekhiiba dee markaa isagii ma haystee shaksi iqo oo kale ayaaba asalkii haya kaas baa markaa la socda oo dhegaysanaya sheekha laakiin kitaab ma hayso mana xifdisna axaadiisii waana lagu dul aqriyay nin siqa ayaa haya sida dee suurada horeba nin siqa u xifdisnaaba aw man qara ama kii isagu aqriyayay oo asalkii yaba ninkii aqriyayay waana nin lagu kalsoon yahay isagii baa markaa sheekhina waaba kan dhegaysanaya de waana kan asalkii isagu eegaya la socda umuraa caynkaas ah dhammaanba suurooyinkaasi waa suurooyin iska wada bannaan oo ay wada isaxas wamaa nursilu bilaayaati laa takwiifa bal markaas surooyinkaasi way wada badnayan walaktaruuna qad xakaw ijmaaca allah subxaana watacaala aclam ilaa xalay oo dhan basambayataruna qad xakaw ijmaaca akhdan biha waalqaw nisaaca qiraa'adii cala sheekh baa inoo soo socotay ama cardi ay bacdigoodna kuwa magacaabayeen markaasna waxau inoo soo sheegay bal sida dee markaa qiraa'adaasi ay uga dhacayso oo inaan loo shardiyayn xifdi uu sheekhu axaadiisan xifdisan yahay lagu dul aqriayo ama aan loo shardiyayn xataa kitaabkiisa inuu haysto haddii axaadiisan isagu ama kayrkii oo majiska joogo la socda uu xifdisan yahay marka la aqriayo ama asalkiisii isagu uu hayo ama kayrkiiba hayo xataa kan qaariga ah ha noqoto ama shaksi kaloo tiqa ah oo laakiin dee isla qiraa'adii la socdo wixii baxriya khada'a iyo qaladkii dhacayo waxyaalaha u tanaafu hayo inay markaa qiraa'adan muctabarkaa noqonayso taas buu inoo soo sheego xifdiya umuuraha looma shardiyo beydkii ugu dambeyn waxaa amsaka almusmicu aslan aw jara cala saxiixi hiqatin aw manqara sifatuntaasna sida isaga icraabta halkan ugu sugan wuxuu isagu ka dhigayba imanka jaraa faacil gooni uu qadaray oo siqatun hadal layska bilaabanayo ayuu kaba dhigay waxaa kaloo qoloyn kale ay caraaban aw jaraa faacilkeeduba siqatun inuu yahay oo isagu faacilkan uu qadartay aan laga dhigin faacil ee kaa dee wax ku tacalluqaya uun jaraada ama ficilkan laga dhigo markaa macnuu noqdo aw amsaka oo macnaa waxaa siman amsaka isayaal musmicu aslan waa asalkiisii axaadiistiisana ay ugu qornaayeen aw jaraa dareeryaa macnaa xasiliyaa dhacyaayo markaa dee adigu ama dee la u qumyaaba fii imsaaki ilasli markaa asalkaa haysashadiisa cala saxiixa qowlka saxiixa dee markaa mikhlaaf jira qowlkiisa saxiixa ah macnaa u qumyaa la yimaadiyaa hiqatun shaksi lagu kalsoon yahayo haysashadii imsaakul asrigaas ka u qumayba yaanu isagaba noqonee noqoyaa shaksi diqaa ama manqara amase kan aqriyayaba oo shaksigan isagoo aqriyayaaba ka asalkii haysta ahaya macnaa kol haddii dee adigu asalkii un uu jiro lala socdo qiraa'adan qaariga ama ka qaaqriyaya ha haysto ama sheekha ama shaksi kale diqay intaba qiraa'adan muctabarkaun bay noqonaysaa marka wuxuu uhi sheekhu waalakharuuna intoodii badnayd ee culimmada intoodii badnayd qad xakow waxay soo naqliyeen ijmaacan ijmaac bay soo naqliyeen ijmaac ayay soo naqliyeen akhdan biha macnaa ijmaac lagu ijmaacsan yahay akhdan qaadasho biha bilqiraa'ati qiraa'adan qaato wax lagu wariyo oo waa dee awjuhu taxamul inay ka mid tahay waxna lagu warinayo oo riwaayo saxiixa ay tahay taas bay soo naqliyeen laguba ijmaacsanyo khilaaf kuba jirin iyada ictibaarteed la ictibaarinayo qiraa'a calaa sheekh oo sida loo ictibaarinaya marka sheekha carabkiisa wax laga maqlo qiraa'adiisana loo ictibaarinayo riwaayo saxiixa u noqonayso waxna lagu warinayo laguna camal falayo taa ijmaac lagu ijmaacsan yahay ayay soo naqliyeen akhdan biha wa alqaw way tuureenoo macnaa way celiyeen markaasoo waxay ka dhigeen wax laaqi ah marduuda anizaaca khilaafkii dee waqtiya jiray ama meeshan bacdigood laga soo naqliyey may ictibaarin wax kamay soo qaadine wax marduud oo laaqi ay ka dhigeen nisaaca ama khilaafka oo qolooyin baa laga soo naqliyey sida dee abi caasim nabil sheekha bukhaariye macruufka waxaana ku sugan sharaxa ibnu abi caasim nabil lafdiga ibni baa zaa'ida ibni de waa abi caasim nabil iyo maxamed ibnu salaam isna sheekha bukhaari ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu salaam aljumaxi aduu qolooyinkaas reer ciraaq ayaa waxay ka soo naqliyeen inaanay ku fillaan imaam malik oo asal ahaan dee sidii wax laga warin jirayba aqrin lagu dul aqriyo ay ahayd oo dadkaa kale un ay muudaa markaa laga warinaya ay ku dul aqriyi jireen ay bacdigood soo gaadheen ee wax kamay warin sababtu dee tashadudkana ay imanayeen ee ay ahaydba in dee uu shaksiga laftigiisoo laga maqlo mooye qiraa'adan aanay muctabar ahayn ba adugu bal markaa waxa weeye haddaba khilaafkaa jiree bacdigood xaggii kaba sugnaaday reer ciraaq ahaa waxay ku tiriyeen un tashadud dee kuwaanu iskaba inqiraado inqirado nisaacaaway iska baaqi waxay ka dhigeen wax laaqaya marduuda ah, taas walaktaruuna intoodii badnayd walakharuuna intoodii badnayd qad xakaw way soo naqleen qad xakawna waa nusqadana kuwa kale xakaw ijmaac oon qadyani la socon markaasoo uudii la xarakeeyo toddobana alla geliyo qad xakaw waxay soo naqliyeen ijmaacan ijmaac lagu ijmaacsan yahay akhdan qaadasho biha ay bilqiraa'ati qiraa'a cala sheekh marka shuruuddeedii la hela wax lagu qaato lagu wariyo wa alqow waxaanay laaqi ka yeeleen oy tuureen oy celiyeen oonay ictibaarin nizaaca muranka ama khilaafka bacdigood xaggii kaba sugnaaday wa kownuu arjaxa mima qablu aw saawatu aw ta'aharat khulfun xakow wa kownuha qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo ahaansheeda ay tahay arjaxa mid ka raajaxsan mimaa qablu wixii iyada ka horreeya waa samaacii sheekha laga maqlayay aw saawatu amase ay la simanto isku rutbo uun yihiin aw ta'aharata ay dambayso samaacu ka horreeyo iyadna san martabada labaad ay tao xagga rutbada uga dambayso haddaba anshaa waxyaalaha mid ka mida ay tahay khulfun khilaaf baa ka ahaaday oo khilaaf baa bayn ahlilcilmi ku sugan khilaafkaasoo qadxa xakaw ay soo wariyeen ay soo naqliyeen horta waa kii ayna waa riwaaya saxiixa ijmaacna intoodii badnayd ba ay soo naqliyeen khilaafna anugu markaa khilaafkiina ay iskaba ka dhigeen wax marduud oon ictibaar lahaynba iyadu waa mid ee laakiin marka samaaca iyo qiraa cala sheekh laysu eego teebaa markaa raajaxa ama teebaa horrayso marka hore talaba dee waxaa rutbada koowaad noqonaysa teebaasee rutbada labaad noqonaysa markaa khilaaf baa jiru inoo soo naqliyay halkanoo dee waxa weeye inay bacdigoodba ku tegeen alqira'a cala asheekh inay ka raajaxsan tahay markaa asamaac min lafdi sheekh inay kaba raajaxsantahay ka mudan tahay taasba we ay kuba tegeen inta badanna dee umuurahan qira'a cala sheekhna diraayo iyo faham macniyo umuuraha loogama qastahaynba ee in sanad ahaan loo noqliyo riwaayo ahaan unbaa looga qastayeyba haddaba bacdigood waxay raajaxyeeneenba marka daalibku uu aqriaye sheekhii lagu dul aqriyayo sheekhuna uu dhegaysanayo markaa taas oo taasa layd ibnu sacad iyo shucba iyo ibnu jurayj iyo qolooyin kale oo abiixaniifiya ka mid yihiin ayaa iyada qowlkan ay kaba soo naqliyeen waxyaalahay ku cilleeyeenna waxaaba ka mid ahaa sheekhu haddii uu qaladba ka dhaco markan uu isagu aqriayo daalibkii waxaa dhici kartay inaanay u suurtogelin raddin uu ku radiya ee ka haybaysanayo haba noqoto isagoo qaladkani uba muuqan ha noqoto oo adigu waxa weeyaan dee sabab asbaabo ka mida ah kolley tacaduday <coughs> ayaa laga yaabaaba inaanu ugu suurtogelin inuu dee radin uu radiyo qaladkaas laakiin dee sheekhu kol hadduu yahay ka isagu dhegaysanaya wixii ee dhacay isagana uu uga baraarug badan yahay daalibka dee mana waxa weeyaan isagii kumana sugaya uu ka celinaya uu ka joojinaya waxyaalahan daalibka keeni karaa inuu qaladkaa xataa haddii isagoo garanayo dareeme uu kaba aamuso ayaan jaanibkan kala jirin marka waxay leeyihiin qiraa'a cala sheekh baa ka raajaxsanba samaacii sheekha laftigiisa laga maqlaye qowlka labaadna waa inay isku mid yihiin culimo badanna qowlkan bay ka soo naqliyeenba oo qira'a iyo samaac labadoodu waa isku mid uun waa laba dariiqoo duruqu taxamul ka mid ah midna ta kale kama raajaxsanee waa laba martabo oo siman ama laba dariiqoo siman taasba imaam maalik sida isaga ka mashhuurkay tani tahayba qolooyin badan oo bukhaari ay ka mid yahayna waa qowlkoodii oo qiraa'a cala alcaalim waxay ka dhigeen bimansilati samaaci minhu wey maqalkii isaga wax laga maqlayey mansiladii ayuunbay kaba dhigeen rag badan baana qowlkan uu markaa ahaa qowlkiisa oo xataa bukhaari ka mid yahay qowlka saddexaad ee uu soo dhigtay waxa weeyaan waa inay samaac min lafdi sheekh uu horeeyo alqiraa'a cala sheekhna ay dambayso oo ay ka dambayso kani waa markii dambe jumhuurtoodu say u bateenba a'immana ay saxiix yeeleen bo jumhuur ahlilmashriq ibnu salaax iyo nawi qolooyin kalena ay saxiix yeeleen imaam shaafici a'imo badan oo kale iyona laga soo naqliyey oo ah tan waatay dee u badan yihiinba marka dambena kollay istilaaxooda iskaga sugnaaday u badan yihiin ee saddexan qowl ayaa jira xagga marka la eego rutbada qiraa'a cala sheekh baana mansiladeedu waxay tahay saddexaas buu beydkan inoogu sheegay oo wuxuu yidhi wa kownuu aansheeda waa qiraa'adii cala sheekh lagu dul aqriyaya aansheeda ay tahay arjaxa mid ka raajaxsan mimaa qablu ay waa mimaa qablaha waxaan ka horreeya waa samaac min lafdi sheekh dee taas baa horraysay oo samaacan imanka sheekha carabkiisa laga maqlayo ay ka raajaxsan tahayba aw saawatu amase ay la siman tahay isku martabo un inay isku mansilayihin qiraa'adiiyo samaaci aw ta'akharat amase ay dambayso qiraa'adu can isamaac ay ka dambayso haddaba kaa kownuhaadan mubtada weeye mubtadaa khabarkeedii waa khulfan buu dhacaya haddaba waxyaalahaas khulfan ee ikhtilaafun ikhtilaaf baa ku sugnaad oo kaa ikhtilaaf baa ku sugan ikhtilaafkaasoo xakaw ay xakaw ay soo naqliyeen culimmadu aynu markaa dee taan sheegnay oo dee waxa weeyaan weliba rag akaabiri ay dee saddexa jaaniba ama saddexa qowlba kale leeyihiin bawey haddaba markaan ogaanay qiraa'ada cala sheekh say tahay iyo waxaa loo shardiyayo markaasna aan ogaanayna rutba inay dee dariiqo muctabara tahay oo duruqda taxamulka ka mid ah bacdigoodna ay kaba fadileenba samaacii bacdina ay laba simeenba ayaa wuxuu halkan inoo sheegayaa shaqsigu marka hore hadduu wax ku wariyo qiraa'a cala sheekho sheekhii buu ku dul aqriyey isaga ahaa ka aqriyaya ama shaqsi kale oo qaari oo aqriyayuu maqlayay marka dambe dee marka dambe u axaadiistii isagu gudanaya adaa ka cabiraan macnaa uu gudbinayo cid kala gaadhsiinayo siiqada uu isticmaalayo ee siiqada adaha ka mid ah mida buu inoo sheegayaa markaa wuxuu ihi wa l adaa qiila qara'tu aw qurib ma aladii fii awalin in tadkuri muqayadan qiraa'atan laa mudlaqa walaa samictu abadan fi lmuntaqa wuxuu yidhi ay waqiila waxaa la odhanayaa haddaba fi ladaa ay fi ladaa'i fii xaali ladaa'i gudashada xaaladeeda oo markaa axaadiistii deed aad aqriyaysa adugu aada sii gudbinayseed cid kale aada gaadhsiinayso waqtigaas adaa midna waa taxamulo adaa xambaaraya midna waad gudanaysaa waa lagaa xambaarayaa haddaba adaha xaaladaa adaa figeeda wuxuu odhanayaa waxaa la odhanayaa qara'tu qara'tu calaa fulaani taas baa la odhan aw amase quri ay quri'a calaa fulaanin waana asmacde hebel baa lagu dul aqriyay anigoo maqlaya suma bacdiya taasi waa ta ugu horraysa ugu fiican sidee waayo xaalka caddayntii baa ku sugan iyo sidii taxamulku u dhacay iyadoo dee markaa wax kaleba aan labsi keliya ishtibaahi iman ahayn markaa taas baa adugu uu odhanaya uma bacdi waa kan imaka aan uu inoo sheegay qara'tu calaa fulaan ama quri'a calaa fulaan wa ana asmactaa dabadeed waxa ahaaday alladii kii fii awalin qismiga hore ama nooca hore ku sugnaa nooca horena waxaan soo aragnay dee xadaanii iyo akhbaranii iyo amba'an iyo samictu intaas baan ku soo aragnay haddaba kuwa waxa weeyaan kuwa hore ku sugan ee noocii hore kuma sugnaa noocu waa samaac min lafdi sheekh taas ba awal ahaaye kuwii alfaadihii aynu ku soo marray ayaa la isticmaalayaa la odhanayaa laakiin maaha idlaa qeyle waa in tadkur haddaad sheegtid kuwaas ra waxaa loo kasrinaya dee ficilku waa ah ficil majzuum oo intu waa sii shardiyadeedi waa wadanka daraaddeeda oo qoribaa dee markaa shadrigii hore ayaa u dambeeyeen intaad tadkur haddaad sheegtid kuwa kuwa hore ku sugan muqayadan xaal yahay mid la qayday qiraa'atan nisculkhaafid halkan waxaa qiraa'atan lagu nisbinayaa waa biqiraa'atin qiraa'o lagu qayday taas aad sheegtid laa mutlaqan laa mudlaqan kula la idlaaqay xaalu yahay isagoon ahayn oo macnaha kula la idlaaqay xaal aanu ahayn oo macnaa aan xadaniy iyo aan akhbarani la idlaaqine lagu qayda qiraa'o oo markaa la yidhaaho yo xadaanii fulaanun biqiraa'atii calayhi bade ama qiraa'atan calayh xadaanii fulaanun qiraa'atan calayh ama akhbaranaa fulaanun biqiraa'atii calayhi ama qiraa'atan calayhi wa an asmac amba ananiya saas oo kale oo adigu iyagii inta alfaada aynu soo marray qaybta hore aan ku soo marray la sheegay laakiin la qaydo qiraa'a lagu qaydo si aanu dee samaaci u noqonay samaaci baa xadahanii la odhanayay lana idlaaqaya akhbaranina amba anina dee way noo dambaysaa berigii dambe waxay isticmaaleen waqtiyadii hore weeye isku mid unbayd waatan saxiixa bukhaari ba kitaabu cilmi ku soo marray waxyaalahaas inay isku mid yihiin ee markii dambe istilaaxya ay sugnaadeen oo dee haddii istilaaxii laga baydhana labsiyo iyo ishtibaahyo ay imanayaan ay habboonta istilaaxyadoodii in lagu sugan ee bal markaa taasba weeye markaa wuxuu leeyahy muqayadan qiraa'atan macnaa iyadoo qira'a lagu qaydiya ilaa mutlaqanna waxooda iyadoon la itlaaqin oon la odhan xadatanaa uun ama akhbarana uun ama amba'ana oon la odhana qiraa'adii lagu qaydo taas markaa dee maca samictu baa ku jiro samictu gooni buu saaraya walaa samictu abadan fi lmuntaqa ay walaa yaquulu raawigi ma odhanayo taa taxamulkiisu ahaa samictu ma odhanayo abadan waa idlaaq ahaanba mutlaqan wey ama ha qaydo ama ha idlaaqa iyada asal ahaan samictu lama odhanayo filmuntaqaa qowlka la doortay oo iyada markaa qowlkooda ay doorteen ee mukhtaarka iyaga agtooda ku ah samictu idlaaqiyo qayb toonna lama isticmaalayo maayo dee samictu waa maqal uu isagu wax maqlayey oo uu sheekii kaba maqlayay tanna imanka maanta maqalki ma jiro haddaba markaa waxa weeyaan abadanna wuxuu wadaa waa macnaa mutlaqani oo ama ha la qaydo oo samictu markaa qiraa'atan caleyh laba yidhaaho ama samictu keliya ha lagu daaye iyada asal ahaan samictu lama isticmaalayo waa filmuntaqan dee markaa qowlkooda ay doorteen laakiin kuwa kale hadii la qaydo bal qawl dee iyadoona barhkood la idlaaqayaana way noo soo socotahay oo lagu qaydo qiraa'o iyadana waxa weeye waa dee siiqadii uu isticmaalaya shaksiyi markii horeba taxamulkiisu qira'a taas buu weya oo wa fi ladaa qiila ay waqiila waxaa la odhanayaa fi ladaa'i hamsadana waxaa loo geeya wasanka daraaddeed fi ladaa'i fii xaali adaa'i gudashada xaaladeeda qara'tu calaa fulaanin ama quri aw ama ayuu odhan aw quri'a calayhi wa ana asmac wey waa lagu dul aqriyun takfiifkuna waa wasanka hamsadii quri'a la takfiifiya uma bacdiina waxaa ahday qara'tu ama quri'a dabadii waxaa ahaaday alladii kii waa dee lafdigii fii awalinka hore waa nooca hore ku sugnaa taxdiid ama ikhbaar ama imba ahaa in tadkur laakiin haddaad sheegtid muqayadan xaalu yahay kaasi mid la qayday hadda isma facala aqriya halkan dhibaata kuma sugnaato muqayadan xaalatay mid qaydaya muqayadan xaalu yahay mid la qayday qira'atan ay biqira'atin qira'a lagu qayday oo la yidhi dee markaa akhbaranii fulanu qira'atan caleyh laa mutlaqan kula idlaaqay xaal aanu ahaanin oo la idlaaqay oo markaa haddii akhbaran iyo xaddatani oo la idlaaqayo walaa ay walaa yaquulu ma odhanayo ama walaa taqol ha odhan samictu weeye samictu ha odhan oo ama abadan abadba daa'imba weeyaan oo waa mutlaqan filmuntaqaa qowlkooda la doortay ka wuxu uhi walmurtadad walmurtadad haaliثu fi اlإkhbaari yuطlaqu lataxdiiثu fi اlacsaari walmurtadaa qowlkii laga raali noqday waa iyaga agtooda culamaa ulxadiid agtooda laga raali noqday ee athaalisu saddexaadna balaltinactima uga yeelo haddaynaan kama bedelana iska daahir isla noqonaya fil ikhbaari xagga warramitaanka fiigiisa laga raalli noqday marka siiqada ikhbaarka la isticmaalayo yudlaqu in la idlaaqayo weeye oo ikhbaarkii la idlaaqayo ataxdiisu ay laa yudlaqu se lama idlaaqayo ataxdiisu taxdiidkii lama idlaaqayo labadoodaba waa wixii laga ishtiqaaqdee afcaashiyayna ba halkan la isticmaalaay bilacsaari waa acsaartan dambe ee markaa istilaaxyadu ay sugnaadeen markaa makaalkan waxa weeyaan waa in tafsiil meesha masaladii la geliyo oo marka akhbaran iyo la kala qaado amba adina ijaazaaba imaka dee dambe isu bedeshayba marka akhbarani marka ay tahay istilaax bay u noqotay hadduu ruux akhbarani uu yidhaaho lafdigaa isticmaalo macnu inuu yahay waa dee qara'tu calayhi weeye waan ku dul aqriyey ee maha uu lafadalii bidaalika weeye uu igu dhawaaqay waxaasoo isaga afkiisa iga sheegay maaha istilaaxoodii bay taasi noqoto akhbaranii bay walow dee ay ahayd uu ii warramayba calam waxay isaga noqotayba qira'adii sheekha lagu dul aqriyaya markaa qowlka saddexaad ee mukhtaarkii waa maxay ama murtada huna waa ikhbaarka la idlaaqayo oo isagoo shaksigu qiraa'a cala sheekh ma taxamulkiisu ahaa akhbaranii un u odhanayo taas laakiin taxdiidka aan la idlaaqahayn oo taxdiidka iyada ta horaa ay dee macruuf ku ah samaacii marka hadduu taxdiid un isticmaalaya ha iskaba daayo laakiin hadduu isticmaalayo ha isticmaalo ha qaydo oo markaa qowlka saddexaadna waa kan oo markaa meesha asalisuna laba qowl baa dee meesha laba madhabood baa markaa jira oo waxa weeyaanna midiyadu waa taa aan soo marray oo inoogu sugan halka hore oo waa maxay waa in alfaadii aynu ama siyaqdii aynu samaaca ku soo marray ee taxdiid iyo ikhbaar iyo inba lahayd la qaydaya laakiin aan la idlaaqayn taasi waa qowl qowl labaadna waa asaalifi wuu ku hoos qarsoon yahayoo waa kaa muqaabilkiioo waa in la iska idlaaqayoy bannaan tahay in la idlaaqaa dee qoloydna way iska isticmaaleenba taas qiraayo horta taxdiis may kala farqin waa isku mid un wixunbaa loo wada isticmaalaya sida dee saxiixa bukhaari baa kitaab alcilmi qolooyin ka soo naqlinayay markaa taasna waa qowlka madwi ah maantay halkan ku qarsoon qowlka saddexaadna waa kan uu inoo dhigto waa ka almurtada oo ka cabiro masaladii in tafsiil la geliyo ikhbaar iyo taxdiid la kala qaado bal samictu waa kaa naga daaye oo markay taxdiid noqotana la la qaydo oo la yidhaha xadaanii fulaanu qira'atan calayhi markay ikhbaar tahayna iyada la idlaaqo waana kan uu leeya waa suuradan waa qowl murtadaab marka waxaan haynaa uun asal ahaan dee waxa weeye waa la qaydayaa waa qawlka matiga marka hore abdaytka hore inoogu sugan maye waxaa banaanba in la idlaaqo